رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم wuxuu baabu yahay maa jaa'a wixii yimid fi lxijaamati toobinka ku yimid ama istoobidda wa qasli ra'sina baab uu yahay madaxa dhaqidiisa oo lilmuxrimi ruuxa xarman u sugnaaday yacni ruuxa xarman xaj ama cumro xarman ma istoobi karaa isagoo xarman waa mas'alo masalada labaadna isagoo xarman madaxa ma dhaqan karaa leanna madaxa marka la dhaqayo muxuu ahay gacmaha oo la marmariya iyo gacmaha oo la kor saaray iyo waxbaa ka dhalanaya labadaa masalo uu kaga hadlaya can cabdillaahi bni buxayna qaala wuxuu uhi ixtajama wuu istoobay annabiyu nebigu sal alay wasalam wa huwa isaga oo muxrimun mid xarman ah bilaxyi jamalin meesha magacaale buu isku toobay oo min ariiqi makkata maka jidkeeda ah laxyi jamal laanta waa la kor dhigaa haddii la doono waa la hoos dhigaa lixyi waa la dhahaa laakiin laxyi baa mashhuur ah bilaxyi jamalin saan u tegi doonno waa meel magaceedoo eh, ceel laga biyo laga cabbi jiray oo tuule ahaanayd eh, ama xooluu ka cabbaan ayib bilaxyi jamalin buu nabigu sal alay sl isku toobay min ariiqi makkata fii wasati ra'sihi madaxiisa dhexdiisuna iska toobay madaxa bartamihiisa ayuu iska toobay muttafaqun calayh wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam ixtajama wuu istoobay wa huwa muxrimun asagoo xarman muttafaqun calayh walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday ixtajama wuu istoobay annabiyu nebigu sal lay wasalam fii ra'sihi madaxiisu iska toobay walxaal huwa isagu muxrimun min xarman isagoo xarman min wajacin xanuun dartii buuna isu toobay oo kaana ahaa bihi isaga xanuun iska toobay aad buu nabigu sal lay slam toobinka u isticmaali jiray salawaatu rabbi waslamu caleyh bimaain biyo ayuu isku toobay biyahaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo laxyuljamal bimaain biyuu isku toobay yacnii meeshuu isku toobay waxay ahayd maaga waxay u yaqaanaan meelaha xooluhu ka cabbaanee ceelasha leh ee biyaha leh ayaa maa la yidhaahda marka meel oo yacni wax weeye biyo ahoo ceelal ahoo xooluhu ka cabaan oo magacaa leh buu nabigu isku toobay sal lay slam waxay ku taallaa jidka ee maka marka loo socdo ayay meeshaasi ku taallaa macna xadiistaasi waxay faa'iidaynaysaa in uu istoobi karo ruuxa xarman meelaha kale oo jidhka ka mid ah oo marka aan timo la jaraya ayna ku jirin ama toobinku uusan keenaynin in timo la gooyo ruuxu inuu iska toobi karo jumhuurulculamaa waxay qabaan inaysan dhib lahayn oo xarmanaanta uu xarman yahay ma keenayso inuusan istoobi karin uu istoobi karaya toobinkii wixii la midaba dhiigga la yska qaadayaa ka mida ayib laakiin waxay leeyihiin hadday keenayso in timihii la diiday in la jaro oo ruuxa xarman loo diiday inuu xiiro ama jaro toobinku hadduu keenaya in loo xiiro sababtiisa xaaraan buu noqonaya marka leanna waxaa ka dhalanaya in maxduur min maxduuraati alixraam uu ruuxu markaa ku dhaco oo tima xiirid ah sidaas daraaddeed hadday taasi ka dhalanayso ma bannaana hadduu ruuxu sameeyo intuu madaxii timo ka xiiro ama meel timo ku yaallaan intuu ka xiiro marka uu sidaa isku toobana hade markaa wuxuu ku dhacay shay maxduuraatulixraamkii ka mid ah, oo markaa waxaa ku waajibaya hadi baa ku waajibaya sida ninkii e, kacb ibnu cujra ee injirtu gashay iska xiir layidhi oo kale taasoo kaley noqonaysaa bay leeyihi macnaha sidaasay laakiin haddii timo la xiiraya aynan jirin wax dhiba ma leh waxaa ah nebiga sal alay wasalam meeshuu iska toobay madaxa barhtamihiisay ahayd wax inuu bixiyeyna lama sheegin caadatanna waxaa la yaqaanaa madaxa haddii la toobayo in timaa la xiro taasaa marka ishkaala marka waxaa laga yaabaa bay leeyihiin isagoo timaha uusan xiirin toobuhu inuu toobay oo sidaa nebiga sal lay slm uu ku toobay timaha iyadoon la goynin taasaa suuroobi kartay leeyihin wacan cabdillahi bni xunaynin ana bna cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas iyo walmisawar ibnu makhrama ayaa ikhtalafaa way iskhilaafeen bilabwaa'i meesha abwa la yidhahda isku khilaafeen mas'alay isku khilaafeenoo isku afgaran waaye oo nimba si la noqotay fa qaala bnu cabbaas cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi waata masaladii yaqsilu dhaqi karaa buu yidhi almuxrimu midka xarmani ra'sahu madaxiisa waa dhaqi karaa wa qaala almiswar ibnu makhrama wuxuu yidhi laa yaqsilu ma dhaqayo almuxrimu ruuxa xarman ra'sahu madaxiisa waa laba ninoo saxaabaa nin wuxuu leeyahay ma dhaqi karo loomana ogol ninna wuxuu le wuu dhaqi karaa dhib ma wuxuu yidhi cabdulahi bnu xunayn fa arsalanii waxaa i diray buuhi ibnu cabaas baa i diray ilaa abi ayuubin alansaari buu ii diray fa wajadtuhu markaasaan helay buu yidhi oo waxaan u tegay isaga oo yaqtasilu qabaysanaya bayna alqarnayni labada gees dhexdooda yacnii ceelka laba laba tiiroo dheerdheer baa dhinacyihiisa ka dhisan labadaa dhexdooduu taagan yaho markaasuu ku qabaysanaya qarnaynku waa kaas walxaal huwa isagu yasturu uu asturayo bihawbin mara isku asturayo markaana mara ayuu dhinacyaha iska mariyo uu isku asturaya waana qabaysanaya fa sallamtu calayhi markaasaan salaamay buu fa qaala markaasaa wuxuu yidhi man haada ah, kani waa kuma ninka isalaamaya waa kuma faqultu waxaan idhi ana anugu cabdullaahi bnu xunayn baanah arsalanii ilayka waxaa iisoo kaa diray ibnu cabbaasin baa iisoo kaa diray yas'aluka xaalu ku weydiinayo kayfa sidee buu kaana ahaa rasuululahi sal lay slam yaqhtasilu mid u qabaysta wa huwa muxrimun markuu xarman yahay cabdulaahi markaa waxaa ka muuqata waa ibnu cabbaase inuu masalada cilmigeeda hayo oo uu xadiidka hayo saas daraaddeed mu uusan dhihin soo weydii xadiidku xadiid noocaasa ma jiraa laakiin wuxuu ku yidhi waxaad soo weydiisaa sideebuu u qabaysan jiray ma qabaysan jira ma weydiinayo ma qabaysan jira ma weydiinayo ee seebuu u qabaysan jira way su-aasha ka muuqata ibnu cabbaas markaa wuxuu hayey xadiidka waa hayey laakiin wuxuu soo weydiinayo waa kayfiyada ayb kayfa sideebuu kaana ahaa rasul lahi sal lay slam yaqtasilu mid u qabaysta wahuwa muxrimun markuu xarmaya qaala wuxuu idhi fawadaca wuu dhigay abu ayuub yadahu gacantiisa ayuu dhigay cala athawbi marada korkeeduu saaray maradiiuu isku asturayey ayuu gacanta korka ka saaray fa ta'ta'ahu maradiibuu hoos u dhigay yacni maradii madaxiisa kore qarinaysay iyo intuu gacanta saa ugu qabtay buu hoos u riixay markaasay hoos u dhacdayo dhacdayoo baa muuqday marka ilan maradii way ka hoos maraysaa soo maa fa ta'ta'ahu maradiibuu hoos u dhigay xataa badaa ilaa uu muuqday lii aniga ra'suhu madaxiisii ii muuqday ilaa madaxiisii aan arkay ayb uma kadibna qaala wuxuu uhi liinsaanin ruuxu wuxuu ku yidhi oo yasubu ku shubaya alayhi korkiisa almaaa biyaha ku shubaya markuu qabaysanayo ruuxbaa biyaha ugu shushubaya ruuxii biyaha ugu shushubayay marka wuxuu ku yidhi usbub ku shub buu yidhi fa saba markaasuu shubay ala ra'sihi madaxiisa korkiisuu ku shubay biyih uma kadibna xaraka wuu dhaqdhaqaajiyey ra'sahu madaxiisa biyadayhi labadiisa gacmood buu ku dhaqdhaqaajay ayb maxaa laga wadaa fa aqbala gacmihii buu soo qaabiliyey wa adbara dibna waa u celiyey saas aqbala waxaa la yidhaahdaa markaad qadaadka ka keento oo aad xagga fooda soo aadiso gacmaha ayaa la yidhaahdaa aqbala adbarana waxaa la yidhaahdaa markaad foodda ka celiso ood qadaadka u celisana adbara la yidhahda marka yani gacmihii buu madaxii dhex gelgeliyey oo gadaalna waa u waday horayna waa u waday saasuu ka wada xaraka ra'sahu biyadayhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi haakadaa sidaa aad arkayso ayaan ra'aytuhu arkay nebiga sal lay waslam yafcalu isagoo samaynaya ah, ficlaan buu tusay sidaa hadda aan sameeyey baan arkay nebigoo samaynaya buu ku yidhi rawahu ljamaacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye xadiidku tatim leeyahay dhammaystir oo bukhaari wuxuu ku daray riwaayadiisa farajactu ilayhima buu yidhi cabdulaahi bnu xunayn baa wuxuu yidhi markaan intaa abu ayuub kala kulmay baan u noqday ibnu cabbaas iyo miswar waan u tegay buui fa ahbartuhumaa jawaabtii abu ayuub baan u sheegay buuhi labadoodii jawaabtii markaan u geeyey kadib baa miswar wuxuu yidhi ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi laa umaariika abadan weligay oo dambe kula doodi maayo masale kugu qabsan maayo ilaan waa laga helay soo ma haddii laga helana waa inaad isdhiibto waay isnagaa dhinta iyo muxuu ahay eh, eh, madaxadaygguma ficla ah, xaqu marba hadduu kuu caddaado waa inaad muxuu ahay xaqa u hogaansato waay xadiis cad baa la keenay nebiga ka sugan sal ly waslam ayb xadiidkanna wuxuu ku tusayaa masaladii qabaysiga ruuxa muxrimka isagoo xarman ma qabaysan kara jumhuur culamaa waxay qabaan horta ibnulmundir wuxuu soo goorinayaa haddii qabayska uu qabaysanayo kii waajibkaa uu yahay oo maalan janaabuu ka qabaysanaya maalan caadaa ku dhacday gabadhii way ka go'day xayd bay ka qabaysanaysaa waa qabays waajiba ama ninkii wuu qarwo wuu riyoodayoo saasay janaaba uga timi qabaysku waa waajib wuxuu leeyahy way isla ogol yihiin qabayska noocaasa inuu qabaysan karo isagoo muxrim ah laakiin qabaysku hadduusan waajib ahayn baa lagu doodaya markaa muran ka jira inuu bannaan yahayna waxaa qaba culimada badankood jumhuurulculamaa waxay qabaan inuu iska qabaysan karo muxrimku markuu doono timihiisa waxaan u jeedaa eh, gacmihiisa madaxa ka kormarayana marayana dhib ma laha inta uu qabaysanayo timaha yaryarkaee madaxa ka go'ayana dhib ma laha saas daraaddeed waa qabaysan karaa bay le nabigaa jiray sal lla alay waslam baabu maa jaaa wixii yudbu baabu yahay fii nikaaxi almuxrimi ruuxa xarman guursigiisa iyo guurintiisa iyo wa xukmi waihi wa xukmi wad'ihi galmadiisa uu dumarka u galmoodo xugumkeeda ruuxu isagoo xarman xaj ama cumro xarman ma guursan karaa oo guur ma aqbali karaa mase guurin karaa oo gabadhiisa ma cid wakiilatay isagoo muxrim ama ah guurin kara waa masalo masalada labaadi waxa weeye xaaskiisiioo la socota asaga oo xarman ma xaasaysan karaayo ma u galmoon karaa masalada labaadna taa can cuثmaan bni cafaani radia allahu tacaala canhu ana nabiya nabigu sal ly slam qaala wuxuu yidhi laa yankixu ma guursado almuxrimu ruuxa xarman xaj ama cumro xarmani ma guursado walaa yunkixu mana guuriyo walaa yakhtubu mana doono yacni waxa weeyaan yankixuda hore isagaa guursanaya oo islaan ama gabadh loo guurinhayo aqbalayaa guurkeedii taasi waxa weye waa yankixu yunkixu marka la yidhaahdo ya-da la godana waxay noqonaysaa asagaa weli ah wax guurinaya ama wakiil buu weligii ka yahay saasuu ku guurinaya ama waa qaalligii oo gabadh uu wilaayadeeda leedahay ama haweeney wilaayadeeda uu leeyahay buu guurinaya marka isagaa guurinaya macnaha ayb marka mana guursan karo mana guurin karo walaa yakhtubu mana dooni karo khidbaduna bikasri ilkhaa ayadana waxa weeyaan waa waa doonidda inaad eh, codsato ama doonto ama tuugtaba somaalidu kala taqaano inaad tuugto taasaa la yidhahdaa macna walaa yahtub rawahu aljamacatu baa warisay ila albukhaariya walaysa ma ahaanin litirmidiyi tirmidi uma ahaanin fiihi xadiidka dhexdiisa walaa yahtub jumladaasi ma dooni kara ah oo doonidda ku saabsan tirmidi ma warinin ee jamaacada intooda kala warisay ayib xadiikaasi wuxuu ku cadiyey waa xadiiu cusmaan eh waa asalka u ah iyada ah in aan loo ogolayn guursiga iyo guurinta iyo doonida inta uu xarman yahay ayb wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu isaga su'ila waxaa la weydiiyey can imra'atin haweeney oo araada uu doonay an yatasawajaha inuu guursado rajulu nini wa huwa isagoo khaarijun ka baxsan min makata maka ka baxsan haweeney uu nin rabo inuu guursado isaguna markaa maka uu ka baxsan yahay fa araada markaasuu doonay ninkii an yactamila inuu soo cumraysto aw yaxujo inuu soo xajiyo maka bannaankeeduu jiraa xaj iyo cumruu rabaa inuu ku yimaado si uu u guursado gabadhan ayb fa qaala markaasaa wuxuu ku yidhi ibnu cumar laa tatasawajha ha guursanin wa anta adigoo muxrimun mid xarman ah, ah. ilaa aad acmaashaada dhammaysatood xalaalowdo ha guursanin buuidhi naha waxaa reebay rasuululahi sal lay slam baa reebay buu yidhi canhu xaggiisa nebi maxamed baa reebay ruuxu isagoo xarman inuu wax guursado rawa waxaa wariyay axmed baa wariyey sanadkiisu waa daciif sababta dacfiguna waxa weye waxaa ku jira nin la yidhaahdo ayuub ibnu cutba alyamaami oo daciifa ku jira laakin alxadiidku waa saxiix lighayrihi waa saxiixo xadiidkii haddaan soo marnay cumaanee ka horreeyey baa u markhaati kacaya xadii ahaan marka waa saxiix laakiin sanad ahaan waa daciif waan abi kaطfaana an abiihi an cumara cumar wuxuu ka werinay radi allahu tacala canhu anahu cumar faraqa inuu kala geeyey baynahumaa dhexdooda ayuu kala geeyey wuu kala eryey waa yacnii wuxuu ka wadaa baynahumaadaasi yani yacnii wuxuu ka wadaa rajula oo tasawaja guursaday walxaal huwa isagu muxrimun mid xarman u yahay nin isagoo xarman haweenay guursaday ayuu cumar kale eryey labadoodii rawahu maalik baa wariyey fi lmuwabta wdaraqutnina wuu wariyey fi sunan ayb an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal lay waslam tazawaja nebigu waa guursaday buu yihi maymuunata ayuu guursaday walxaal huwa nebigu muxrimun mid xarman uu yahay nebiga oo xarman ayuu maymuuno guursaday rawahu ljamacatu baa warisa welilbukhaariyi waxaa u sugnaaday can ibni cabbaas waaye tasawaja inuu wuu guursaday annabiyu nebigu sal lay slam maymuunata wa huwa muxrimun asagoo xarman wa banaa wuu dhistay biha iyada wa huwa isaga oo xalaalun xalaal ah banaadu waxa waa la aqalgelidda waa wuu dhisto wuu la aqalgalay markuu xalaaloobay kadib isagoo xalaal ah wa maatat wayna dhimatay bisarifa sarif meesha la yidhahdayna ku dhimatay ayib waa meeshii lagu aroosay meeshuu nebigu kula aqalgalay bay ku geeriyootay ayib xadiidka cabdilaahi bni cabbaas oo sheegaya maymuuna inuu nebigu guursaday isagoo xarman dood badan baa ka jirta yaad khilaafsan waa u tegi doonnaa laakiin ibnu cabbaas waxaa waafaqsan xadiid caaisha yaa iyaduna sidaas leh inuu nebigu guursaday maymuuna isagoo xarman sidaasoo kale waxa isaguna dhahaya abu hurayra axaadiistoodana waxaa warinaya taxaawi iyo kayrkii baa warinaya waxaana saxiixinaya ibnu xajar ayaa fatxiga ku saxiixinaya waa xadiidu caaisha iyo abi hurayra oo la mid ah kan ibn cabbaas inuu nebigu maymuuno guursaday isaga oo xarman shawaahid kale oo mursalana waa jiraan oo arintaa u marhaati kacay ayb yaa khilaafsan marka axaadiista khilaafsan waa ka wacan ilyaziid ibn asam can maymuunata wuxuu ka warinayaa ana nabiya nebigu sal lla alay wasalam tasawajahaa wuxuu guursaday maymuuna xalaalan isagoo xalaal ah wa banaa wuuna dhistay biha iyada xalaalan isagoo xalaal ah markuu caqdinayo oo mehersanayeyna xalaal buu ahaa markuu la aqalgelayayna xalaal buu ah wa maatat wayna dhimatay buu buui bisarifa sarif baynu ku dhimatay fadafannaaha waannu aasnay buu yidhi fi dullati harhsiimadii baan ku aasnay allatii taasoo banaa uu nebigu ku dhistay biha iyada fiiha dhexdeeda ah, dullada waxaa la yidhahdaa wax kastoo qoraxda yani laga dugsado ama laga hoos galaa dullo la yidhaahda ama teendhaha noqoto ama muxuu ahaay e, dalaalnimo ha noqoto ama wax kale ha noqoto ayb marka meeshii nebigu kula aqalgalay bay ku dhimatay buui rawahu axmed baa wariyey watirmidi wuxuu yidhi xadiiskan waa hariib xaakimna wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay ibni xibbaan xadiikaasi sheekh albaani xadiikaasi waa xadiis sugan waay waa sugan yahayoo inuu nebigu iyadoo xalaala guursaday iyadoo xalaalana la aqalgalay yasiid ibnu alasam isagana waxay u tahay habaryar bay u tahay cabdilaahi ibni cabbaasna waxay u tahay habaryar bay u tahay labadoodaba habaryar bay u tahay labadoodiibaa iskhilaafsan marka ibnu cabbaas wuxuu leeyahay sidanuu ku guursaday yasiid ibnu asamna wuxuu ka warinayaa iyada lafteedii waxay leedahay nebigu wuxuu i guursaday isagoo xalaal ah oon xarmanayn isagoo xalaalana wiila warawaa waxaa wariyey buuhi muslim baa wariyey wabnu maajah wa lafduhumaa waxa waaye tasawajaha nabigu waa guursaday maymuuna wa huwa xalaalun isagoo xalaal ah qaala wuxuu yidhi ninka laydhahda yaziid ibnu asam wa kaanat waxay ahayd khaalatii habaryartay bay ahayd wa khaalatu bni cabaas iyo ibni cabaas habaryartii labadannadu habaryar bay noo ahayd ayb wa abu daawuudna wuu wariyey wa lafdu abu daawuud lafdigiisu waxa bisarifa buu igu guursaday bay tii ayb abu daawuud riwaayadiisuna sanadkeedu waa saxiix calaa shari muslim ibnu jaruud iyo hayrkii baana saxiixinaya ayb waan abi raaficin halkaa marka waxaan haynaa maymuuno lafteedii oo ibnu cabaas khilaafsan ibnu cabaas warkiisii war aan ahayn sheegaysa wa can abi raaficin ana rasuula lahi sal lay waslam rasuulku tasawaja wuxuu guursaday maymuunata ayuu guursaday xalaalan isagoo xalaal ah wa bana wuuna dhistay bihaa iyada xalaalan isagoo xalaal ah wa kuntu waxaan ahaa buuhi aniga abaraafica alrasuula baan ahaa ergeygii baynahumaa dhexdooda ergeygii udhexeeya baan ahaa buuhi ee u kala dabqaadah rasuulka waa cidda la dirsado wa oo yacni iyada iyo iyo nebigu markay isguursanayeen anaa warka u kala qaadayo u dhexeeyey buu leeyahy kuntu arasuula baynahuma rawaw axmed baa wariyey watirmidi ayb xadiikaasi abu raafic sanadkiisu waa aciif sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa صaxiix ligayrihi walow sanadku daciifba ha noqdee allaahuma jumlada dambe ee wakuntu rasuula baynahuma jumladaasaan shaahid lahayn jumladaasi iyadu wax u markhaati kaca ma jiro saas daraaddeed waa daciif xadiidka intiisa kale waa yani wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey mxuu ahaayey ibnulqayim sheekh albani iyo keyrkood waxaan u jeedaa sheekh albani wuxuu saxiixinayaa inuu mursal yahay laakiin sida saxiixa xadiidku waxaa u markhaati kacaya sixadiisa axaadiistaa hore maymuuna laga warinayo ay leedahay anoo xalaalu nabiga u guursaday kuwaasaa u markhaati kacayo xoojinaya laakiin qaybta dambe wa kuntu rasuula baynahumaa yaan shaahid lahayn saas way macana ibnuqayim saasuu ku saxiixinaya ayib warawa wuxuu wariyey buu yidhi abu daawuuda wuxuu yidhi sheekhu marka qaabka loo marayo maymunana waxay leedahay iyo abu raafic nebigu isagoo xalaaluu guursaday ibn cabbaasna wuxuu yidhi iyo caaisha iyo abu hurayra nebigu wuxuu guursaday isagoo xarman culimada qaarkood inay iswaafajiyaan bay isku dayaan laakiin sida loo badan yahay waa in labada riwaaye la kala rajaxo oo mid la xoojiyo sidee lagu xoojinayaa marka sida lagu xoojinayo mid ka mida waxa weeyaan wa riwaayatu saaxibi alqisa sheekha mu'alifkaa baa dhahaya qisada ruuxa iska leh riwaayadiisa wasafiiri iyo ruuxii u dhaxeeyey ergeyga ahaa riwaayadiisa fiihaa dhexdeeda ayaa wlaa ayaa xaq leh oo xoog badan maxaa yeeley liannahu isagu waa saaxiibulqisehe ahbaru isagaa u xoogogaalsan wa acrafu isagaa u ogaansho badan biha qisada ah, yani waa waa waa wujuuhu tarjiix bay ka mid tahay ruuxii arrintuba ku dhacday warka uu sheegayo iyo ruux kale warku sheegayo oo ka sheegaya qisada kee xoog badan ya saaxib alqisa xoog badan ninkii arintuba ku dhacday yani waxa way haweentii la guursaday hadday tidhaahdo waxaa lay guursaday anigoo xalaal ah nin kalena uu soo wariyoo yidhaahda meehe iyadoo yani xarman baa la guursaday kee warkiisa la qaadanaya haweentaa la qaadanaya lanna saaxibat lqisa wa waxaa xoojiyey abu raafico asaguna yidhi aniguna waxaan ahaa ninkii u dhexeeyey isaguna waa ka xogaalsanya ruux kaloo dhan waa hadday sugnaato jumlada ah wa kuntu safiira baynahuma kuntu rasuula baynahuma hadday taasi sugnaan lahayd buu ka wadaa sheekhuwe oo isaga agtiisa de ka sugan saas daraaddeed wuxuu leeyahay ergeygii u dhexeeyeyna cid walba masalada waa uga xogaalsanya waana ka yaqaana qisada ruuxay ku dhacdayna cid walba isagaa ugu xogaalsanoo ka yaqaana waa weji ka marka min wujuuhi tarjiixo sida saxdaa ah wax weeyaan iyadoo xalaaluu guursaday amaa cabdilaahi bni cabbaas maca jalaalatihi wa cilmihi waxaa la leeyahay wuu ismoodsiiyey sidaana waa wuxuu wariyey bnu abu daawuud abu daawuud wuxuu wariyey ana saciid ibnu musayab saciid ibnu musayab ninka la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi waa sayid lfuqahaa waxaan sayid taabiciin waay sayid taabiciin bal waxaa la yidhaahdaa wa aclamu ataabiciin baa la yidhahda taabiciinta ninka ugu aqoon badan inuu ahaa baa lagu tiriya ayb warawa wuxuu wariya abu daawuud ana saciid ibnu musayab qaala inuu yidhi wahima wuu ismoodsiyey ibnu cabbaas fii qawlihi odhaahdiisa uu yidhi tasawaja waa guursaday nabigu maymuunata wa huwa muxrimun isagoo xarman hadalka ibnu cabbaasee uu leeyahay nabigu maymuunuu guursaday isagoo xarman ismoodsiis ka dhacay weeye nin ibnu cabbaas alimaam ibnu lqayim caleyh raxmatullah ayaa warkaa xoojinayo wuxuu leeyahay ibnu cabbaas in lagu xukumo arrintan ismoodsiis iyo khalad lagu xukumo waa qowlu jumhuuri ahli naqli waay culimmada soo guurisay qisada iyo ruwaadda soo guurisay hadalkooda say u badan yihiin xukumkoodu waa saasoo ibnu cabbaas inuu ku khaldamay arrintan weeye maxaa yeele maymuuno oo saaxibatulqisa ah ayadaa sha'nigeeda ka ogoo ka taqaana dadka intiisa kale waana sida imaamu axmed uu maray caleyh raxmatullah imaamu axmedna jidkaasuu maray waxaa xoojinaya inay arrintu sidaas tahay maymuuno ay warinayso mar kale waxaa xoojinaya xadiidkii cumaan ibni cafaan ee uu baabka ku bilaabay sheekh oo isagu aan mukhaalif lahayn soo ma masaladu marka waxay u badanaysaa ama ay yani waxawey u badan tahay waxaweyaan in uusan guursan karaynin guurinna karayn isii barakeeyey waxaa la weydiiyey marka cumar iyo cali abu hurayra maxaa la yeeli waa fa waxay yidhahdeen yanfudaani way fulayaan oo way soconayaan liwajhihimaa wejigooday ku soconayaan sidaas ay hawsha u wadaanoo xajkii ugu dhex jiraan bay horta ku soconayaane ma joojinayaan xajkii way wadanayaan xataa yaqdiyaa ilaa ay gutaan xajahumaa xajkooda ilaa ay gutaan oo dhammaystirtaan way isu galmoodeen soomaa noqon maayaan hawshana joojin maayaane way wadayaan ilaa xajka ay dhammaystiraan oo camaashiisa ay ka baxaan uma kadibna calayhimaa korkooda waxaa ahaaday xajun xaj qaabilin oo sanadka soo socda yani sanadka soo socdaee kaa ku xigana waa inay soo xajiyaan wlhadyi calayhimaa xajun qaabil xaj sanadka soo socdaabaa korkooda ah wlhadyuna korkooda waay waxaa kaloo korkooda inay xoolo bixiyaan hadyi inay bixiyaan oo hadyigaas muxuu noqon karaa wa ma neef adya mise waa neef geel qaala caliyu wuxuu yidhi faida ahallaa markay xarmadaan bilxaji xajka markay soo xarmadaan min caamin qaabilin sanadkan kan ku xiga xajka markay soo xidhaan tafaraqaa way kala tegayaan macnayta waa la kala diraya waa la kala fogaynaya maxaa kii horayba isku hallaabeenoo waxalleeyeene kana haddii laysu daayo isag marmaraan soo hallayn maayaan yani saasaa laga wada way kala tegayaan oo dadkay kala dhex gelayaan yaqdiya ilaa ay gutaan xajahumaa ilaa ay xajka dhammaystaan markay xajka dhammaystaan kadib baa laysu keenaya waa la leeyahy haddaad ciyaaraysaan iyo waxaad samaynaysaan hawr idintaa lo ayb saxaabadaas saddexda ah aarka laga warinayaay ma maalik baa horta wariyey fi lmuwaطa isagoo balaaqa buu wariyey sanadkiisu go'an yahay saddexdaba saasuu kaga wariyey alimaamu albayhaqi baa cumar ka wariyey isagoo mansuul ah laakiin irsaal baa ku jira saciid mansuur iyo bn abi shayba kadalika cumar ka wariyey isagoo munqaica sanadkiisu cali bn abi aalib buu sidoo kale ka wariyey saciid ibnusayb isagoo sanadku munqaiciya sidaas daraaddeed wax ariiqa oo sugan saddexdaas saxaabi lagagama hayo kulli ariiqu ayb masaaisha uu ka hadlayo marka loo yimaado hadduu ninku isagoo xarman xaaskiisa u galmoodo xajkiisu inuu fasaadayo waa madhabu jamaahiiri ahlilcilmi w culimmada qaarkoodna ijmac bay soo guurinayaan xajku waa fasaadaya waa ka burayaa ayb maxaa laga rabaa markaa kadib sida ay badankood qabaan xajkaa fasaaday ee hallaabay haddana waxaa laazim ah inuu ku socdo oo isagoo faasid oo man hallaysan inuu dhammaystirto waay maaqaana ma ganaaxbaa ma noo ciqaabaa ha dhammaystiray leeyihi dhexda kaga soo hadhi maayo ilaan salaaddu hadday kaa burto soo isaga tegi mayse salaaddu hadday kaa burto meesheedaad isaga kici laakiin tan waxay leeyihiin asagoo buroo hallaabay haddana ku soco kow ta kale waxaa laga rabaa bay leeyihiin in sanadka soo socda uu xaj la yimaado kii waajibka asalka hadduu yahayna hade waaba laazim hadduu sunno ahaana fasaadintan ay xajka fasaadiyeen baa laazim kaga dhigaysa inay sanadka dambe soo xajiyaan oo ay xajkii soo gudaan inay sanadka dambe soo xajiyaanna iyadana waa madhabuljumhuur inay waajibta waxaa kaloo laazim ku ah leeyihin hadiga hadiga isku khilaafsan yihiin qaarna ay leeyihiin waa neef geel ah qaarna ay leeyihiin waa neef ari ah kaana way waajibinayaan say u badan yihiin ayb in la kala geeyo oo markay xajka sanadka dambe soo xajiyaan la kala qaadana ilaa xajka ay dhammaysanayaanna iyaduna waa madhabuljumhuur waa say u badan yihiin masaa'ishaasi kulligeedna waxa loo deliishanayo waa uun saxaabada iyo madaahibtooda iyo aqwaashooda wey xadiis marfuuca ma laha qur-aanka kariimka laakiin wuxuu tilmaamayo eh, in aan yani galmada la ogoleen faman farada fiihinna alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj rafadku waa galmada iyo wixii ka horeeyo tataabasho iyo dhunkasho iyo wixii la mid sooma marka falaa rafatha ma jiro qur-aanku waa caddeeyey laakiin ruuxii sameeya maxaa ka dhalanaya taa way midday doodu ka taagantah saas way maanaa wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma annahu isaga su'ila waxaa la weydiiyey can rajuli nin baa la weydiiyey ninkaasoo waqaca dhacay biahlihi xaaskiisii ku dhacay waalxaal huwa isagu biminan uu mina joog qabla an yufiida intuusan dawaafkii ifaadaha samaynin yufiida yacni qabla an yu'addiya dawaafa alifaada wa ayb fa amarahu markaasuu wuxuu amray an yanxara inuu gowraco badanatan neef geel ah soo ma xadyigii ayuu isagu wuxuu ka dhigay ibnu cabaas neef geel ah sidaana fuqahada qaar badan baa qaba waljamiicu aahaartan dhammaanteed limaalikin maalig bay u sugnaatay buui sheekhu fi lmuwaطa'i kitaabkiisa muwaطa'a aahaartan dhammaanteed maalig baa wariyey hore iyo dhowrkii saxaabii hore laga warinayay kan dambaba sanadkiisu waa daciif kanna maxaa yeelay moxamed muslim ibnu tadrus abu zubayr ayaa ku jiroo cancaneeyey ayb laakiin min xayu lmacnaa macnaha uu faa'iidaynayo waxaa u markhaati kacaya xadiis kale oo ahar kaleoo ibnu cabaas laga warinay biisnaadin saxiix oo uu leeyahay alladii yusiibu ahlahu qabla an yufiida yactamiru wayuhdii min xayu lmacnaa w ruuxii ehelkiisa ku dhaca intuusan dawaaful ifaadaha gudanin wuu cumraysan hadyina wuu bixinaya masale saxiixay markaa kaga saxaabo kaloo dhowrana ka sugan aar uu warinayo daraquni camr bnu shucayb can abiihi can jadihi buu ka warinaya camr bnu shucayb can abiihi wuxuu leeyahay nin baa wuxuu u yimid cabdilaahi bni camr bni caas buu u yimid markaasuu wuxuu weydiiyey ruux muxrim oo xarman oo xaaskiisa u galmooday markaasuu wuxuu ku yidhi cabdilaahi waxaad aabaaweed u tagtaa ninka la yidhahda cabdulaahi bnu cumar cabdulahi bni cumar bn khaaab ninkaa aad buuhi soo weydii camr ibnu shacayb wuxuu leeyahay muusan aqoonin cabdulaahi bni cumar ee eh, anaa raacay buuhi markaas si aan u tuso markuu u tegey ayuu weydiiyey markaasuu ibnu cumar wuxuu ku yidhi baطla xajuhu fayasnacu maa yasnacu الnaas xajkiisii horta waa buray buuri siday dadku samaynayaanna way samaynoo xajkii wuu wadan asagoo buray faidaa adrakahu qaabilun xaja wa ahda sanadka soo socda markuu yimaado wuu soo xajin hadyina waa bixinayaa buuri ayib intaa markuu cabdillaahi ibni cumar kala soo kulmay ayuu wuxuu u diray ninka la yidhaahdo ibnu cabbaas ibnu cabbaas soo weydii buu haddana ibnu cabaas baan haddana u raacay buu yidhi wuu u tegayoo sidii oo kale u weydiiyey ibnu cabaasna wuxuu ku jawaabay sidii cabdulahi bni cumar ku jawaabay xajkii waa kaa laakiin ku soco dhammaystir sanadka soo socdana soo xaji hadyina bixi buu ku yidhi ayib ninkiibaa marka wuxuu yidhi cabdulaahi bni camr ibni caas buu ku soo noqday imsuu soo maray cabdulaahi bni cumar ibnu khaaab buu soo maray cabdulaahi bni cabaasna wuu soo maray cabdulaahi bnu camr bnu caasna ninkii hore uu ka bilaabay buu ahaa isagiibuu kusoo noqday marka markuu labadaa kale soo maray markaasaa wuxuu ku yidhi maa taquulu anta buud yani raggii maxaad kala soo kulantay bale raggii jawaabaan aan kala soo kulmaye adiga cabdilaahi bni camre maxaad leedahay buui ka qabtaa masalada ah, ibnu cabaas meel ii dhig ibnu cumarna meel ii dhig adiga ibnu camri ah maxaad masalada ka qabtaa buui maa taquulu anta markaasaa wuxuu yidhi mila maa qaala labadii nin ee soo martay waxay ku yidhaahdeen baan anna qabaa buui war baa saddexda saxaabi oo cabdillahi bni amr bni caas cabdillahi bni cabbaas cabdillahi bni cumar bni khataab aarkaa isagaabaa aar saxiixa oo waxaa soo saaray bayhaqi xaakim buu ka warinaya xaakimna daara quطni buu ka warinaya daara waa saxiixiyey oo mxuu aha dhihi lahaa bayhaqi baa saxiixiyey alimaam almundirina wuxuu leeyahay bacda an xasanahu wuxuu leeyahay rijaaluhu kulluhum iqaat aarkaasaa marka sugan wakadalika waxaa kaloo sugan caliy bn asdi baa wuxuu leeyahay ibnu cumar baa waxaan weydiiyey nin reerkiisa u galmooday nin baa u yimid buuhi nin iyo haweenay reer cumaanaa u yimid ayib markaasaa waxay su-aasha weydiiyeen kale ugu jawaaba sanadka soo socda xajiye buu ku yidhi iyadana way sugantah adiga aahaartaa saxaabada ka sugan baa masalada asal u ah wax xadiioo marfuucana ma laha laakiin aahaartaasaa waxaa maray jamaahiiru ahlilcilmi oo saasay marayaan allahuma daawuudni daahir iyo ragle baa khilaafayo de waxay leeyihin waa uun saxaabo ijmaacna lama soo guurinin war saxaabina ijmaacunbuu xujo ku noqon lahaa halkaasay ka baxeen waxaanoo dhan ba khilaafsan yihiin mana lakiin culimmada badankood halkaasay marayaan axkaamtaasi aahaartu ay xambaarsan tahay ayaan soo sheegay siday u badan yihiin culimadu haduu guursadana ma ansaxayo haduu guuriyana ma ansaxayo xataa guurinta uu guurinayo haduu sheekh keliya ka yahay sheekhnimadaas soomaalin baa taqaana meel kale lagama yaqaan yani waxa weeyaan kutubta fiqhiga ah waxay taqaanaa masalada guurka marka laga hadlayo weli iyo nin gabadha guursanaya iyo gabadhii la guursanahayay laakiin sheekh dhexda ku jira ma taqaano war kutubta fiqhiga ka soo hela sheekh dhexda ku jira la heli maayo weliga unbaa gabadhiisa bixiya asagaa guuriyo gabadhii waan ku siiyey kana wuu aqbalaa warkuna waaba intaaba markhaatiyana way joogaan laakiin ma aqaano soomaalidu say xaggay uga timid caadadaas mana oo laga yaabo inay dadku waxoogaa ay aqoon darre iyo wixii oon la garanaynin iyo eh, muxuu ahay lakiin waaba iska fududtahayba maba adkaba carabina laazim ma aha adiga waxa weeye soomaali miyaad ku dhihi waaye gabadhaydii ku siiyey ya intaa ma kugu adagta ma adka waanku siiyey anna waan aqbalay wabilaahi towfiiq waaba mehersan tahayba ha laydinla joogon dad un goobjooga ha jiraan maya carabigu laazim ma ah xataa calaa madhab shaafici minhaajka nasa waxaa ku ah inayna laazim ahayn luqada carabiga minhaajka laftiisay ku qoranta warka waba laazim maaha ayb warkaa maxaa ina geliy ma ma aqaana maxaa inoo geeyey haawe ma asaxay ma asaxay yacni guurintiisa iyo guursigiisa muxrimka labadooda midna ma asaxay siday jumhuurtu qabaan baabu taxriimi qatli asaydi wa damaanihi binadiirihi wuxuu baabu yahay taxriimu qatli sayd ugaadha dilideeda xaaraamnimadeeda wa damaanihi iyo ugaadhii la dilay damaanideeda binadiirihi wax u dhigma lagu damaano ruuxu markuu xarman yahay waxyaalahan loo ogoleen waxaa ka mid a ah inuu ugaadha dilo ugaadha duurka joogta ama wax yaryar ha noqdeen ama xasharaad ha noqdeen ama xayawaan ha noqdeen inuu dilo hadduu dilana waxaa laga rabaa yani waxa waa inuu wax la mid ah ku gudo qaladkuu galay wax la mid ah waa inuu ku gudo xoola ah ya <laughs> wixii mu'diihoo ibni aadamka dhibaya oo markaa ku qaniinaya waad iska celin karta laakiin waxaa laga wadaa wixii bannaankaa kaa jooga haisku taaban baabu taxriimi qatli saydi wa damaanihi binadiirihi qur-aanka kariimkaa aad u caddeeyey inaan la dili karayninoo ugaadha aan la dili karayn ama aan la ugaadhsan karaynin waa ugaadha berriga ama ugaadha badda iyada waa la ugaadhsan karaa yani sida maay ahayd suurat lmaa'ida alla tabaaraka wa ku faahfahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi fajazaun milu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum ruuxii ugaadh dilay baa laga hadlaya oo xayawaanaadka duurka jooga ama ugaadha dilay fajazaun facalayhi jazaun waxaa korkiisa ah gudid milu ma qatala min annacam wixii uu dilay wax u dhigma oo xoolaha ah ayaa korkiisa yaxkumu bihi waxaana xukumaya arrintaa iyada dawaa cadlin laba caadilnimo u saaxiiboo minkum idinka idinka mida yacnii ugaadh baad dishay ugaadha aad dishay adigoo xarman waxaa la fiirinayaa xoolaha la dhaqda la dhaqdo maxaa iyada u dhigma ama ku dhow maalan waxaad dishay muxuu ahaay eh, eh, eh, waxaad dishay goodir baad dishay maalan goodir maxaa u dhigmaa la isweydiinaya maxaa la eg xoolaha aan dhaqanno wixii u dhigma oo la eg oo isagoo kale oo xoolaha nool abaa lagaa rabaa marka inaad bixiso fa jazaa'un milu maa qatala min annacam laakiin yaa xukumaya ugaadhan aad dishay xoolaha neefkay uga dhiganto yaa xukumaya ilan hawadaada haddii lagu daayo adiga lagu yidhaahdo xukun adu ya intaad goodir dishaad dhihin waxar baa bixinaya waa hawada ibni aadamka moogta marka waxaa loo xilsaaray saaray inay xukumaan laba nin ama laba ruuxoo cadaalad ku sifaysan oo muslimiinta ka mida labadaasaa loo xil saaraya xukumaa la leeyahay waxan uu dilay jiir buu dilay muxuu u dhigmaa markaasaa waxay dhahayaan waxaasi waxaas u dhigmaa kaasaa laga rabaa marka wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi jacala wuu yeelay rasuululahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yeelay fi dabuci waraabaha ama dhurwaaga oo yusiibuhu uu asiibayo almuxrimu ruuxa xarmani uu dilayaay nebigu wuxuu yeelay kabshan wan buu yeelay wa jacalahu waraabihiina nebigu wuxuu ka dhigay min asaydi inuu ugaadha ka mid yahay rawahu abu daawuud baa wariya ibnu maaja xadiidkaas waxaa saxiixinaya tirmidi ibn khusayma ibn xibaan xaakim cabdilxaq alishbiili alimaamu nawowi sheekh albani ibn xajarna wuu xoojinaya wuxuu faa'iidaynayaa ruuxii waraabo dila ama dhurwaad dila isagoo xarman nebigu wuxuu ka dhigay ama beddelkiisa ka dhigay wan wan baa lagaa rabaa ah iyo dhurwaagu way isleegyahay ama waraabu marka wan baa lagaa rabaa ood waxaa kaloo nebigu uu ka dhigay sal lla lay wajacalahu min asayd waraabihii wuxuu nebigu ka dhigay ugaadhoo kaluu nebigu ka dhigay sal lay slm inuu ugaadha ka mid yahay masaladaasi way inoo imaan doontaa baan filayaayo markaan gaadhno abwaabta ama kitaabtu adcimada iyo saydka kaga hadlayo ayaa waraaba hilibkiisu ma bannaan yahay mise ma bannaana meelahaasuu ku imaan doonaa hadda laakiin waxaa inaga khuseeya waa inuu nebigu ciddii waraabaha dishay isagoo xarman uu dusha ka saaray inuu bixiyo wan oo hadyi xoolo la qalayo xaramka lagu qalaya intaasa hadda inaga khuseeyo baabkan ka huseeya laakiin ka mas'ale ahaan meeshaeday ku imaan doontaa insha allah taala nacam hmm. ya ya maxaan ka boday hmm? maxamed ibnu siriin wuu iiga dambeeya aniga ah. aniga wuu iiga dambeeya wacan maxamed ibnu siriin ana rajula nin baa jaaa yimid ilaa cumar ibni khadaab buu u yimid fa qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anigu ajraytu waxaan orodsiiyey ana aniga iyo wa saaxibun lii iyo ninaan saaxiib waxaan orodsiinay farasayni laba faras nastabiqu xaal aannu u orotamayno ama u dhaqtamayno ilaa haqratin fangor ah aniyatin aniyada waxaa la yidhaahdaa waa waa waa labada burood jidka udhexeeyaa la yidhahda fangortana isaga ayaa laga wadaa ayb meeshaasaan u orotannay buu fa asabnaa waxaan asiibnay buu yani e, e, dabyan ayaan asiibnay garanuug walxaal naxnu anagu muxrimaani laba xarman aanu yani garanuug baan dilay maaqaan ma fardihii baa jiiray miyay u qasteen taasaa dhimatay buuhi wanaxnu muxrimaani annagoo xarman ee famaadaa taraa maxaad aragtaa buuhi maxaa kula quman ayb ah, cumarow maxaad ka dhihi lahayd fa cumar wuxuu ku yidhi lirajulin nin oo bijanbihi dhinaciisa ahaa nin dhinaciisa fadhiyey baa wuxuu ku yidhi tacaala kaalay xataa naxkuma ilaa aan xukunno ana aniga iyo wa anta adigu si aan u xukunno masaladani waa masaladii qur-aanku sheegay laba ruux oo dawaa inay xukumaan la yidhi kaalay aniga adigaa xukumayna buuhi qaala markaasa wuxuu yidhi faxakamaa markaasay xukumeen calayhi ninkii korkiisa waxay ku xukumeen bicanzin ri ri ama adhecad ayaa lagu xukumay ayib fawalla arajulu ninkii waa jeedsaday wa huwa yaquulu isagoo leh haadaa kani amiiru lmu'miniina mu'miniinta madaxoodii wey laa yastatiicu mana kari karo an yaxkuma inuu xukumo fii dabyin garanuug dhexdeed xataa dacaa ilaa uu yeedhay rajulan nin kale ilaa uu yeedhay oo fa xakama macahu markaasuu la xukumay ninkii dhannaaya la lalahaa ayaa garanuug xukumi la'a buudi ilaa uu ka maarmi waayo inuu nin kale soo kaxayso iyo warbalkaale ila fiiri amiir gaani buu leeya kaas maxay amiirnimadiisu tahay waa dursaya ayb xataa dacaa rajulan faxakama markaasuu xukumay macawla jirankiisa fa samica markaasuu maqlay cumaru cumar baa maqlay qowla rajuli ninka odhaahdiisii hadalkiisii uu maqlay fadacaahu markaasuu u yeedhay warkaalay buui fasa'alahu markaasuu weydiiyey hal taqra'u ma akhridaa buuhi suurat lmaa'ida suurat lmaa'ida ma akhridaa buui weligaa ma akhriday fa qaala wuxuu yidhi laa maya maba aqaanaba suurat lmaa'idaba adaa sheeg maba aqaan weligii ma akhri fa qaala markaasaa wuxuu ku yidhi hal tacrifu ma taqaanaa haada rajula ninkan alladii kaasoo xakama xukumay macii la jirankayga ninkan wax ila xukumay ee igarab fadhiya mataqaanaa buu ku yidhi fa qaala wuxuu isagana ma aqaan fa qaala markaasaa wuxuu yidhi law ahbartanii haddaad ii sheegi lahayd annaka adugu taqra'u inaad akhrido suurata almaa'idati la awjactuka waan ku xanuujin lahaa buuhi darban garaacis si fiican baan kawin lahaa buui ah, maxaa yeelay hadde qur ku taallahay nin qur-aankii iska yeelyeelahaya soomati yani waxaad ka garanaysaa carab bay ahaayeen mugta marba hadduu qur-aanka akhriyo luqadii carabigana garanayo wuu fahmay waaye laakiin cajamkeennan lamid ma nihnat qur-aankii intaan akhrinayba manaa garanayninba wuxuu ka hadlayo soo maa maxaa yeeley saas hadday innaga waxaa laydhin lahaa ma akhridaa haa ma fahantaan layna dhihi lahaa laakiin iyaga ma fahantay loogu dari maayo maxaa luqadii carabiga garanaya uma qaala markaasaa wuxuu uhi cumar ina allaha alla caza wajalla yaquulu wuxuu leey yaxkumu waxaa xukumaya bihi isaga dawaa cadlin laba caadilnimo u saaxiiboo minkum idinka idinka mida ah, hadiyan xaaluu yahay oo baaliiqalkacbati kacbada gaadhaya alla wuxuu yidhi allaa yidhi laba xukunto anigana amarka allaan ku dhaqmahay aayaddu maayaday ku jirtaa waa wa haadaa kanina ila xukumayeyna cabduraxmaan ibnu cawf waah cabduraxmaan ibnu axad saabiqiin waa ninka cumar uu talada udhi raggii uu talada u dhiibi jiray ka mida ah, markii dambana yani kala saaray raggii lixda ah ee soo saaray buu ahaa soo ma ayib wariye maalik baa wariyey fi lmuwaa sanadkiisu waa daciif qise macaan laakiin waa sanadkeedu waa daciif oo ma sugno ciladuna waxa weeyaan moxamed ibnu siriin cumar ma soo gaadhin inqiaaccaasaa ku jiro aarku waa daciif waxaase loo deliishanayaa masalada ah in baashii ahayd garanuugta ay u dhiganto neef riyaah aaaar kalaana ku sugantaa iyada wacan jaabirin radi allahu tacaala canhu ana umara cumar waxay ka mid tahay suuraddani aayaddani waa aayaadkii uu cabdullaahi bni cabaas markuu khawaarijta la doodahay aayaadkii uu madaxa kaga garaacay ee kaga garhelay ee qaar fara badan ay fikirka kaga soo noqdeen bay ka mid ahay Ah, oo hadee qisadoodu waxayba ka bilaabatayba markii saxaabadu dagaalameen oo dagaalkii laga heshiiyey oo eh, yacni niman ninoo xakam ah loo saaro la yidhi wixii soo xukuma oo meeshaasay ka boodeen oo yidhaahdeen in ilxukmu ilaa lilah ma ilaahay diintiisii iyo arintii loo baahnaa kitaabka in lagu kala baxaad laba nin u dhiibteen waabaad gaalowday bay dhacaliyow gaalnimada ka soo noq war ma gaaloobin maya soo noq warkoodu halkaasu ka bilowday marka cabdillahi bni cambaas markuu la kulmay aayaadku dusha ka saaray oo shareecada axkaamteeda qaar ka mida in dad loo xilsaariy oo la dhihi bal soo xukuma ijtihaadi ay u baahanayaan ayuu u keenay aayaddani ka ah macnaha wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana cumara cumar qadaa wuxuu xukumay fi dabuci waraabaha ama dhurwaaga wuxuu ku xukumay bikabshin wan ayuu ku xukumay wa filghazaali eelada ayadana wuxuu ku xukumay bicanzin ri neef eh, adhi oo ri'a ah. wa fil arnabi bakaylahana wuxuu ku xukumay bicanaaqin waxar wa fil yarbuuci baasha yarbuuca la yidhahdana wuxuu ku xukumay bijafratin buu ku xukumay jafrada waxa weeyaan e, nayl ama sabeen wax saasoo kale ah. jafrada waxaa la yidhahdaa waa idaha neefka idahee yarka ah markuu afar bilood gaadho hooyadii naaskeeda ka go-o markaasaa la yidhahdaa jafra jafra la marka ma nayl baa waa sabeen ma aqaan markay yar tahay waay aad u yar tahay nayl miya nayl samayn markayna weynaato miya ah, saas ayib wa filyarbuuci yarbuucdaana nebigu wuxuu ku xukumay eh, ninka la yidhaahdo <clears throat> cumar bijafratin buu ku xukumay yarbuucaasi magac gooniya uma aqaano soomaaliya laakiin waaba hal yaroo eh, jiirka waaweyn jiirka waa laba nooc mid aad waaweyn ba la ah? maaldha gabsas Ah, saas w gabsas luqaddaa xaggee way gabsas maasha alla maal waxa weeye waxay ka yaro weyn jiirkay ka yaro weyn waxay ka yaro weyn tahay dabagaalla waxay leedahay sayn aad u dheer oo xagga dambe bulad ku leh jeenyaheeda horena way gaaban yihin lugaheeduna way dheerdheeryihin tigna waa la yidhahdaa bay leeyihi ah, dawangaallo ma ma maa dawangaallo ma dawangaallo ah, way aragta lakiin way ka duwanta ah, maa la dhaha tigna waa la dhahaa adu waydinkaa inaad fahamteen baa muhim af soomaaligiina marka meeshaa doontaan laada baashaana wuxuu ku xukumay bijafratin nayishaas neefkaa adhiga ehe muxuuna idaha ee yar rawaahu maalik baa wariyay fi lmuwaa ayb asarka isaga ah ee jaabir can jaabirin buu leeyahay laakiin sida saxiixa ah abu zubayr baa ka warinaya qisada cumar ka warinaya jaabirna dhexda kuma jiro sidaas daraaddeed abu zubayr almaki waa saduuq mudallis ah mana uusan soo gaadhin cumar ibnu khataab ciladaasuuna leeyahay afarku oo waa daciif ayib laakiin imaam shawkani wuxuu leeyahay shaafici baa soo saaray bisanadin saxiixin can cumar isagoo kaluu ka wariyey buu leeyahy in la hubsaday u baahan tahay oo umkuu ku wariyey buu leeyahy وعن الأجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi في الضبci waraabaha dhexdiisa waxa ahaaday idaa goortii asaabahu uu asiibo almuxrimu ruuxa xarmani hadduu dilo dhexdiisa waxaa ahaaday kabshun wan wa fi dab'i ha garanuugtana waxaa dhexdeeda ahaaday oo ka laasimaya shaatun neef ari ah wa fil arnabi bakaylahana dhexdiisa waxaa ahaaday canaaqun waxar wa fi yarbuuci yarbuucdana dhexdeeda waxaa ahaaday jafratun nayl qaala wuxuu yidhi waxaa dhahaya wuxuu fasiri rabaa jafrada waljafratu wax waaye allatii midda way qad irtacad daaqday waa naysha ama idaha yar ee markaasi hooyadii intuu ka go'ay bilaabay inuu daaqo oo daaqa cuno kaasaa la yidhahdaa buu yidhi rawahu daaraqutni wari sanadkiisu waa daciif oo cancanato bizubayr baa ku jirta almaki kanina ma sugno waa aar daciifa wa waa xadiis daciifa wa cilladiisa kaleeto waxay tahay ajlaxaasi ajlax ibnu cabdilaahi baa isagana laysku haystaayo nin xadiiskiisa la qaadan kara ma yahay mise ma aha wa qaala bnu maciin wuxuu yidhi yaxya bnu maciin aljlaxu iqatun wa waqaala ibnu cadi wuxuu yidhi saduuqun waay wa qaala abu xaatim wuxuu yidhi alraazi laa yuxtaju bixadiiihi xadiidkiisa lama xujaysto ayib sida saxiixa xaafid ibnu xajarna taqriibka uu ku leeyahay ninkaasi wuxuu yidhi waa saduuqun shiiciyun ah, shiici buu ahaa laakiin nin runlow a ah buu ahaa xadiidkiisu marka xasan buu noqon karaa cillada iyo dhibku ma ninka la yidhahda abuzubayr ayaa mudallis ah cambuuna ku wareeyey sidaas daraaddeed buu daciif ku yahay xadiidku nebiga kama sugna marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh baabu manci lmuxrimi ruuxii xarmanaa oo loo diiday baab u tahay min akli laxmi sayd ugaadha hilibkeeda cunideeda loo diido ilaa idaa lam yasid inuusan ugaadhanin mooye lam yusad inaan loo ugaadhin mooye liajli isaga darti walaa acaana calayhi uusanna ugu kaalmaynin ruuxu markuu xarman yahay ugaadha hilibkeeda ma cuni karo allaahuma wuxuu ku cuni karaa markii la soo ugaadhayay ee la soo dilayay ugaadha haddaan isaga dartii loo soo dilin ka soo dilayana uusan ugu kaalmaynin af iyo adintoona markaa waa cuni karaa haddiise laakiin uu gacan ku lahaa ama xataa uu ugu farfiiqay ama xataa hubkuu gudili lahaa ugu kaalmeeyoo siiyey ama haddii kaleetaba uu kan soo ugaadhayo niyaduu ku soo ugaadhayo kusoo dilaya ay tahay adiga inuu ku siiyo markaasi xaaraan waayo ugaadhay ma cuni karaysa adiguba haddaa doontaa soo dila taasaa laga hadlaya can sacb bni jahaama anahu isagu sacb ahdaa wuu hadiyeeyey ila nabi nabiga wuxuu u hadiyeeyey sal lay wasalam ximaaran dameer waxshiyan oo duurjoog ah dameeraha duurka jooga waa dameer farowga waa ah, dameer farowgu waa ugaadh waana la cuni karaa hilibkiisa ah dameerahan aan dhaqanana waxaa la yidhahdaa alximaaru alahli waa dameeraha dadka la noole dadku leeyihiin baa ahli la yidhahda kaana waa dameer duurdaaqa le duurjoog waay macana markaas ugaadhu ka midi waa la ugaadhsan karaa wlxaal huwa nebigu bilabwaa'i uu joogo aw biwaddaan meeshaa isagoo jooga nebigu sal lay waslam ayuu ninkani u soo hadiyeeyey dameer farow faraddahu nebigu waa celiyey calayhi korkiisa waa ku diiday falamaa ra'aa markuu nabigu arkay maa fii wajhi wejigiisa waxa ku sugan xoogaa waa yani wejigiisuu ka dareemay inuu dhibsaday hadiyadda lagu diiday markaasaa nebigu wuxuu yidhi silqaala wuxuu yidhi innaa anagu lam naruddahu maanaan celinin calayka korkaaga kugumaanaan soo celinin ilaa xaal annaa anagu xurumun inaanu nahay kuwa xarman mooye waxaanu kuugu diidnay waxa waanu xarman nahay haddaan xarman nahayna ugaadha hilibkeeda ma cunayno saas way macnaha sababtaasaan kugu diidnay xumaan maaha inaannu ku xumaynayno amaan hadiyadaada si kale kuugu diidayna maaha lakiin waa xarmannahay wa muttafaqun calayh wali axmeda waxaa u sugnaaday wa muslimin laxma ximaari waxshin laxma ximaarin dameer hilibkii dameer farow hilibkii ayuu nebiga u soo hadiyey riwaayad hore maxay leedahay ximaaran waxshiyan soo maha dameer farow marka riwaayada hore wax lafdiga hore waxaa laga qaadan ama laga yaaba in laga fahmo in dameer farowgii oo nool uu u keenay soo ma tan dambaa marka saxayso sax ahoo wuxuu u keenay dameer farow nool ma ahayn dameer farow uu soo qalay hilibkiisii qaar ka mid u keenay saas way maanaa an zayd bni aramin qaala wuucan zayd bni arqam waxaa laga warin wa qaala asaga oo yidhi lahu isaga ibnu cabaas uu ku yidhi radi allahu tacaala canhuma yastadkiruhu xaaluu xusuusin ka dalbayo Ah, cabdulaahi bni cabaas baa wuxuu ku yidhi zayd bnu arqam asagoo raba inuu xusuusiyo kayfa ahbartanii seed iigu sheegtay can laxmi saydin ugaadh hilibkeed oo uhdiya loo soo hadiyeeyey ilaa rasuulilahi sal lay waslam walxaal huwa nabigu xaraamun uu yahay mid xarman yacnii seebay eh, xadiiskaas seed sheegtay wuxuu rabaa marka inuu xusuusiyo qaabkii markii horena isagu ka wariyaan u zayd bnu arqam ayb faqaala markaasaa wuxuu uhi zayd bnu arqam uhdiya waa la hadiyeeyey lahu nebiga udwun xubin oo min laxmi saydin ugaar hilibkeeda ka mid ah fa raddahu nebigu waa celiyey wa qaala wuxuuna yidhi innaa anagu laa na'kuluhu ma cunayno maxaa yeeley innaa anagu xurumun kuwa xarman baanuna rawahu axmed waa wariye muslim wa abu daawuud wanasaa'i ah, xadiiskaasina wuxuu caddaynayaa waxa nebiga loo soo hadiyeeyey wuxuu ahaa dameer farowga hilibkiisa qaar ka midu ah xubnihiisii qaar ka mid ah nabiga loo keenay sal lay slam wa can caliyin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam utiya waxaa loo keenay bibaydi nacaam gorayada ukunteedaa loo keenay xadiistan kuwa ka hor imaanaya daahirkeedaa inoo imaan doonto markaasaan isjamcin doonnaa macnaha laga wado ayb nebiga sal lay slam waxaa loo keenay eh, gorayo ukunteed faqaala markaasaa wuxuu idhi innaa anagu qowmun dad xurumun oo xarman accimuuhu quudiya ahla alxilli xalaalnimada dadka ehelka u ah, dadka aan xarmanayn wey manaa ee xalaasha dadkaas siiya rawa axmed baa sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira la yidhaahdo caliy bnu zayd ibnu ljudcaan cali bnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ah, sanadkiisa ku jira mana sugna wa can cabdiraxmaan ibni cumaan ibni cabdilaahi taymi wa huwa bn abi alxata we qaala wuxuu idhi kunnaa waxaanu ahayn maca alxata dalxa ayaanu la soconay buu ihi wanaxnu xurumun annagoo xarman fa uudiya waa la soo hadiyey lanaa annaga tayrun shimbir baa naloo soo hadiyey wa alxatu wlxaal alxatuna uu yahay raaqidun mid hurdo uu yahay ah, isagoo dalxa hurdo baa naloo keenay buu shimbir ah, ilan shimbiraha waa la cunaay fa minaa waxaa naga mida man akala cid cumtay wa minaa waxaa naga mida man tawaraca cid iska ilaalisa ka xalaal miiratay oo iska dhowrtay oo falam yakul aan cunin war waxani ma caddee yani waxa weeyaan eh, eh, diintaydaan ka ilaashanaya w falama stayqada markuu soo baraarugay alxatu alxa ah. markuu hurdadii ka soo kacay ayuu waqafa waqafa soo idinma qoraya waafaqa miidin qoraya ah. waafaqa wafaqa min aklihi wa qaala wuxuu yidhi wafaqa bimacnaa uu waafaqay wey sugay uu waafaqay min aklihi cunidiisa wa qaala wuxuuna yidhi akalnaahu waan cunnay maca rasuulilahi sal ly slm rasuulka alle jirankiisa rawahu axmed baa wariya wamuslim wanasaa'i meeshana macad dad xarman oo shimbirihii loo keenayoo shimbirtii cunay xadiistii horena maxay ahayd nebigii oo hilib ugaadh loo soo hadieyey isagoo xarman oo diiday kanina wuxuu leeyahay nebigaabaan la cunnay inta loo soo hadiyey warkaasi say isu waafaqayaan way isu waafaqi doonaan wa can cumayr ibnu salamata adamri can rajulin wuxuu ka warinayaa an bahzin isaguna bahzi buu ninkaasina ka warinaya annahu isagu kharaja inuu baxay maca rasuli lahi sal lay slm rasuulkale jirankiisa yuriidu isagoo doonaya makata maka u socda xata idaa kaanuu markay ahaadeen fii bacdi waadi rawxa toga rawxa la yidhaahdo qaarkii markay dhex marayaan wajada annaasu ayay dadkii waxay heleen ximaara waxshin dameer farow caqiiran oo la boqon gooyey caqiiran oo ah mid la boqonta la jaray yacnii nin baa ugaadhsadayoo intuu boqaha gooyey buu meesha u yaallaa ayib fadakaruuhu markaasay u sheegeen linabi nebiga u shegen sal lay sl rasuul ilaahay oo dameer farow boqno go'an oo iska diyaarsan baaban soo aragnay dheh fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam aqiruuhu ka taga daaya xataa yatiya ilaa uu yimaado saaxibuhu ninkii iska lahaa ninkii boqnaha goostay ee ugaadhsaday ilaa aan helno ha isku taabanina leanna ugaadhu waxay ugaadh dadka ka dhaxaysaa markay bannaanka ordayso markuu nin ugaadhsado oo intuu diloodo meesha ay u taallo ama dhaawacdo oo ay meel u fadhido de waa xoolo nin markaa ha waa ugaadhoo igama lihid ma soconayso anaa meesha dhigtay soo ma marka ninkii lahaa ha yimaadee suga bnudaaya bu nabri sal lay slm fa ataa wuu yimid albahziyu ninkii ree bahzi ayaa yimid wa kaana wuxuuna ahaa saaxibahu dameer farowgaa ninkii iska lahaa buu ahaa saaxiibkii buu ahaayo ninkii boqongooye buu ahaa fa qaala markaasa wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahiow ah, shanakum hada alximaar shanakum hada alximaar yacni dameer farowgan qaata oo isticmaala waay hilibkiisa cuna fa amara markaasuu amray rasuululahi sal lay slam amray faqasamahu damiirfarowgii bu qaybiyey fi rifaaqi raggii wada socday buu u qaybiyey walxaal hum iyagu muxrimuuna kuwa xarman ay yihiin abubakarow hilibkiisa qaadoo ragga u kala qaybi jamaacada wada socota kala sii ayb qaala wuxuu yidhi uma kadibna mararnaa waxaan soo marnay buuhi mararnaa waan soo marnay xataa idaa kunnaa markaanu ahaanay biluhaayati meesha uhaaya la yidhaah waa meel labada xaram u dhaxaysa ayb oo muxuu ahaayey magacaasay leedahay meesha uhaayay layidhahdaanu soo marnay idaa markaaba naxnu annagu waxaan ku sugannahay bidabiyin garanuug xaaqifin oo fadhida xaaqifka waxaa la yidhaahdaa bimacnaa waxay fadhidaa meel bacaadku isku laabmay yacni waxa weeyaan raawidatun fii xiqfin xifiga waxaa layidhahdaa meesha bacaadku yara taag ahaan intuu yahay laabmo meel sharaxsoo ah kale fadhidaa xaaqifinta waxaa kaloo la yidhaahdayo lagu fasiri karaa ayada oo isku laaban galanuug isku laabanoo saa u fadhida oo isku jirta ayaanu soo marnay buuri ayib fii dillin taasoo fii dillin ku sugan hadh ama hoos fiihi dhexdiisa uu yahay sahmun leeb dabiga marka leeb baa ku yaalla oo ku dhacay meel hoosana way fadhidaa bacaad laabahay yaysaa u hoos fadhida ayadana way isku dhex jirtaa ayb garanuug noocaasaan soo marnay buuri fa amara markaasuu amray rasuululahi sal l sl rsulku wuxuu amray rajulanin an yaqifa inuu istaaga cindahu garanuugta agteeda inuu istaago xataa yujiiza annaasu ilaa dadku ay gudbaan canhu garanuugta ay dhaafaan markuu isagu dhaafay ila saxaabadii qaar baa ka dambeeye wuxuu ku yidhi war meeshan sii taagnow baashan agteeda istaago yaan lagu leexanine soo dhaafi dadka soo gudbi ninkii aad aragto kusii leexanaya war dhaafdhe gudubdhe yaan loo dhowaanin ayb rawaxa wariyey axmed wannasaa'i wamaalik baa wariyey fi lmuwaطa waxaa saxiixinaya ibnu khusayma iyo hayrkii waana sugan yahay xadiidka isaga ayb marka waxaa isweydiin leh ka horena maxaa loogu fasaxay ya dameer farowga maxaa loogu fasaxay garanuugtana loogu diiday dameer farowga waxaa loogu fasaxay waa u tegi doonaa laba mid kow horta ninkii lahaabaa u fasaxay ee soo ugaadhsaday soo ma midda labaad weeye nebigu sal alay wasalam wuxuu ogaaday inaan ayaga dartood loo soo ugaadhin oo dee ninkani kumaba talagashanayba nebi maxamed iyo saxaabadiisii oo xarman meeshan soo mari doona isma lahayn isagaa naftiisa ugu talagaloo ugaadhsaday kadibna isagiioo dhaawaco meesha yaaluu soo maray saas daraaddeed ayagana looguma taagelinoo looma ugaadhin ninkii ugaadhsadayna waa uu idmayee xaqa u lahaa laakiin garanuugtan geedka hoostiisa fadhida kow horta ninkii lahaayee leebka ku dhuftay waa ka maqan yahay soo maa ninkii xaqa u lahaa ma fasixin saas daraaddeed layskama qaadan karo waa midda labaadee waxaa dhici karaysa inuu iyaga dartood u ugaadhayoo saa loo diidan yahayna waa dhici karta labada ixtimaal walba suuroobi karaan tii hore oo xadiiskii hore ee ahaa sac bnu jahaama diiddada nebigu uu diiday iyadana waxaa lagu fasirayaa waa u tegi doonaaye sac bnu jahaama ugaadha wuxuu u soo dilay nebiga iyo saxaabadu inay cunaan ama nebiga inuu u keeno sal ley waslam niyadiiyo qasadkaasaas ahay taasaana xaaraan ka dhigto u diiday nebiga sal ley waslm waxaan u tegi doonnaa axaadiis kaleeto oo ku tusaysa haddaan adigana laguu soo ugaadhin adigana aadan tala ku lahayn aadan caawinin oo inta la soo ugaadho uun hilibka laguu keeno inaad cuni karto waa darsigeenna soo socda insha allahu tacaala hada wbilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali wsaxbi waslem intaynaan ka gudbin xadiidka cumayr ibnu salamata adamri an rajulin an rajulintaas sax maaha can rajulintaas sax maaha sida saxiix xadiidku uu ku yahay axmed ku wariyey duruqda qaarkood cumayr ibnu salama addamri baa toos nabiga uga warinaya sal lay slam oo rajulinkaasi kuma jira meesha maxaa yeelay daciif buu ka dhigayaa sanadka rajulkaasi mubhamka ah isagoo marka dhexda ka baxsan oo xadiidku sanadkiisu toos u xidhiirsan yahay ayuu axmed warinaya saasuna saxiix ku yahay wabilahi